bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulo wacana wanaagsan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka haadaan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale subax wanaagsan saaka waa sabti waa afarta bisha maaj sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena falanqaynta saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in tabashooyinka beelaha ay ka qabaan dowladda uu hogaamiyo marnaba aan xal loo heli karin inta ay ku shirayaan hoteelada iyo meelaha ka baxsan dalka sidoo kale waxaan eegi doonnaa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo qorsheynaya inay wax kabeddel ku sameeyaan qodobo ka mid a ah dastuurka oo gogolxaar u noqonaya muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda qodobadaas ayaan ku eegi doonnaa iyo wixii soo kordha sigayasaadkana kala सदा markaaga dhegeystayaal barnaamijkeena falanqaynta ayaan gudagelaynaa waxaan ugu horeyn ku bilaabi doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmahan ku sugan jubbaland ayaa mar uu hadlay waxa uu soo hadal qaaday shirarka isdabajooga ah ee muddooyinkii danbe yeelanayeen beelaha qaar shirarkan ayaa looga hadlay tabasho ay sheegeen inay ka qabaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh madaxweynuhu waxa uu sheegay in beel weliba ay tabasho qabi karto balse marnaba aysan xal noqon doonin inay hoteelo iyo meela ka baxsan dalka ku shiraan iyadoo ay jiraan dad ku matala nidaamka dowladda laguna xalin karo cabashadooda hay-adaha dowladda dhexdooda sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in tabashooyinkan badan ay fursad u noqon karaan al-shabaab oo dowladda lagu mashquulinayo dagaalka ay shabaab kula jirto dagaalku xeeladaysi uu leeyahay si loo galo uu leeyahay awooddaadu hadba intay la-eg tahay gaaristaadu intay la-eg tahay jahadaadu sida ay kala yihiin culaysyadoodu si u kala badan yihiin afar dowlad goboleed ayaa jamhuuriyadda koomaa laba ka mid aan dagaal ka bilownay soomaaliya oo dhan isugu tagtay meel fiican uu marayaa gabagaba ah labada kalena waa usoo soconnaa labada kalena waa usoo soconnaa waana ka socdaaba oo hadda jubbaland aan joognaaye dagaalku waa ka socdaa waa jiraa dhul badanaa muxuu ahaa yani markaa khawaarijta ah yaa laga bixiyey oo laga riixay waana lasii daba joogaa wiilasheennu ciridda iyo cadceedda iyo roobka iyo maxaanku ihahdaa gabadanada intaba bannaanka waxay ugu taagan yihiin waa inay ummaddaa dadka horqaadaan markaasaa maxaa dhacay marka nimanku waa nala dagaalamayaan markaan ciidan ahaan iyo dad ahaan iyo caqiide ahaan inaan uga adkaanayna markay xaqiiqsadeen farsamooyin kale la yimaadeen farsamooyinkaas kale waa maxay dadka inay khaldaan siday awalba u khaldeen caqiidada ay ugu khaldeen inay hadda haddana u khaldaan xeeradahooda marka jahawareerka ah oo ummadda inay jahawareeriyaan qabaa'ilka inay isku diraan maamulka iyo dowladnimada inay been ka sheegaan markaasaa marka maxaa dhacaya dad badan oo dadkeenna oo aan shabaab ahayn oo caqiidada shabaab iyo iyo khawaarij iyo waxay aaminsan yihiin aan la aaminsanayn ayaa laakiin u adeegaya ooda qaadis iyo jiidis waa isla gurugeyn wixii shabaab uu rabay dowladdu inay daciifto hadday mid maamul goboleed tahay iyo hadday mid federaal tahayba inay daciifto in buuq ku furmo inay ka mashquusho shabaabka ay ku jeesato muxuu ahay howlo kale ay u jeesato iyo maxaanku idhahdaaye yaana haysta arkan naga fuji ay ku mashquusho waxa ay rabaan waay marka qof kastaahi oo maamulka waa run maamulkeena dowladnimada ducfi waa qabaa wax waa ka maqan yihiin wax waa ka dhiman yihiin wixii aan rabnay ma hayno awooddii dowladnimoon u baahnayn ee dhaqaalihii dowladdu waajibaadkii dowladdu lagu lahay inay boqol boqol fur ma awood waa run laakiin taas cudurdaar fiican uma aha inaan shabaab fursad siino markaan isku mashquulno oo dowlad goboleed iyo dowlad dhexe iskugu mashquulno oo dowlad dhexe xukuumad iyo baarlamaan aan isugu mashquulno oo ciidan ciidanka amniga ee dadka la iska hor keeno oo dowlad goboleedkaah sidoo kale lagu buuqo sidoo kale baarlamaankeeda iyo xukuumaddeeda iyo gobolladeeda iyo waxeeda buuq laga dhex abuuraahi dadka soomaaliyeedow ogaada arintaasi waa hadaf shabaab waay shabaabaa hadaf u leh waa la kala ra'yi duwanaa karaa tabasha waa jiri kartaa si aan isugu sheegnay leedahay meel la isugu sheegay leedahay nidaam dowladeedaan dhisow haynaa tabashooyinka jiro hay-adaha dowladda dhexdooda in lagu sheego waayo mas-uuliyiintu inay hay-adaha dowladda dhexdooda ku xalliyaan waaye laakiin haddaan midna xagga istaago oo mid shir ku qabsado hotel hebel oo mid idaacadda soo istaago ka qayle oo mid dal daris jiiraanaan u duula xaggaasaanba ku shiraynaa waaba ka baxna dalkii la yidhaahdo walaalayaal waxaasi nama saacidayaan manana xalinayaan xal haddaad ka jerinaysana xal kuma jiro ma jiro aan isla hadalno institutionska dowladnimada dhexdeeda aan iskula hadalno baarlamaanaan leenahay xukuumadaan leenahay oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba leh mid kastane ninka qaylinayow nimaad soo dirsatayoo wakiilkaa ahood soo doorataa kuu jooga reer hebel haddaa tahay mid reer hebel ahaa jooga jamaaca hebel iyo koox kale haddaa tahay mid kooxdaas ahaa ku jira baarlamaan hadday tahay iyo xukuumad hadday tahayba waa dhex fadhiyaa midka aad shalay ilaa ilaa kan hala doorto xildhibaan ha laga dhigo ilaa ilaa maa wasiirna la siiyo wasiirkaan aad la hayday ayaa jooga maxaa ku barbarmarinayo waxaan rabaa dadka soomaaliyed inay intay intibaahaan ay kor u kacaan ay arkaan waxaasi hadafka ugu dambeeyaha inaan isku mashquulno oo aan shabaab ka mashquulno unbay dhale wax xal keeni mayso waxaad tabanaysaa kuma xalismayaan idaacadda inaad ka qaylisahay xal kuma imaanayo dalkan ka baxay dibaddaan kusoo shiraya inaad tiraa xal kuma imaanayo wax inaad qabto oo tabasho aad qabi kartahay waa xaq laguma diidana bas sidee loo xalinayaa sidee loo muxuu ah wajahayaa taas un waayo walaalayaal aan u wajahno si dhiiranaan leh kalsooni leh oo aad isku kalsoon tahay waa lagaa qancinaa ama waa lagu qancinaa labada unbay mid noqonaysaa laakiin yaanan waxayn intaa kadib dagaalkaas iyo dib uxoreynta dalka waa socotaa halkana waa soo socotaa way imaanaysaa ilaahay idankiis meelna waa la saarayaa nimankaasi mustaqbalka dhow inaan ka adagnahay ka xoog badannahay ka xoolo badannahay ka diin badannahay kulli waa muujinay waana dadka soomaaliyeedna waa ku qanceen ilaahay idankiis dadka reer jubbaland dagaalka hadda ay ku jiraan ha xoojiyeen ha wadeen midka weynun annaga u imaan doonan ha u diyaar garoobeen kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud bal markan haddii aan eegno xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta lagu wadaa in loo qeybiyo akhrinta koowaad ee waxkabeddelka dastuurka dalka qodobada waxkabeddelka inay ku sameeyaan ay doonayaan waxaa ka a ah qodobada lixdanaad iyo kow iyo sagaashanaad oo qeexaya mudaxileedka baarlamaanka iyo madaxweynaha horey guddoonka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa soo magacaabay guddi kasoo tala bixiya soo jeedin ka timi xildhibaanada qaarkood xubnaha guddiga aqalka sare ee la magacaabay ayaana kala ah senator aadan cabdinaasir maxamed senator ilyaas bedel gaboose senator deeqo xasan xuseen senator xasan iidow maxamed kobac senator zamzam ibrahim cali senator fartuun cabduqaadir farax karama senator saciid siyaad shirwac senator sareedo maxamed xasan jayte senator samira maxamuud xaaji iyo axmed maxamed saciid irbad waa toban xubnood oo guddigan uu ka kooban yahay markii dhinacadaas aan kasoo tagno arintan ayaa u muuqataa muddo kororsi iyadoo suurtagal ay noqon karto wax kabeddelka qodobada qeexaya mudaxilhaynta dalka oo afarta sano ah laga dhigi doono shan sano labada aqal xogta aan helayno waxay sheegayaan inay qorsheynayaan amba qorshahan ay ka midaysan yihiin sidoo kalena uu la qabo madaxweynaha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid a ah xildhibaanada golaha shacabka oo arintan ka hadlay ayaa waxa uu yidhi isagoo arrintaani soo hadal qaaday guddoonka baarlamaanka waxaa laga sugayay in ay soo gudbiyaan ajendayaal ku aadan sidii doorashada dadban lagu bixi lahaa oo mid dadweynaha cod ku leeyihiin lagu heli lahaa dalkana lagu hirgelin lahaa hanaankii xisbiyada ma ahayn buu yidhi inay xilligaani muddo kororsi ka fikiraan iyaga oo weliba og mashaqadii iyo sidoo kale dhibkii muddo kororsiga laga soo maray horay xisbiga uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka digay in dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaado tallaabo ay ku sameynayso muddo kororsi iyaga oo markaasi tusaale soo qaatay in dowladdu ay ka aamustay dowlad goboleedyada muddo kordhinta ay samaysteen arrintan haddii ay dowladda u hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ama baarlamaankuba ay ku dhaqaaqaan waxay dad badan leeyihiin waxay keeni doontaa mucaarado xoog leh oo badan oo ay la kulanto dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud gabagabadii barnaamijkeenna ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan xubinteeni kalamaan waxaa badan dad aad malaynaysa inay ku jecel yihiin balse caqabad ku ah horumarkaada oo qodxa u dhigaya tallaabo kasta aad horay u qaadi lahayd haddii lagu tusi lahaa waxa ku jira qalbiyada dadka waxaad arki lahayd saaxiibo badan oo adiga kuu qosla balse xiqdi iyo xaasidnimo kuu haya oo jillaafo iyo hagardaamo kula damacsan horumarkaaduna dhibayo oo ka naxaya markii ay maqlaan inaad guul gaartay dadka kale iska dhaafe qaar ka mid ah ehelkaada iyo asxaabtaada ayaan guul iyo horumar ku oggolayn adiga keliyana ma ahane ee soomaaliya oo dhan ayaa horumarka loo diidan yahay ee libaaxyada afrika ayaan noqon lahayn haddii uu caalamku hagaadaammada naga dayn lahaa haddii aad ka mid tahay dadka naxligaas iyo beentaas naftooda uga sheekeeya markii ay fashilmaan cuqdad nafsi ayaa ku haya ee allah ku caafiyo garaadkaada iyo damiirkaada ayay gaf iyo ceeb ku tahay inaad iska dhaadhiciso in guushaadii horumarka lagu diidan yahay keligaana ma ahane dad badan ayaa cudurkaasi codadaas kula qabo waana sababta ay fannaaniin badan ugu heeseen nacabku weligii ha daalo nacabku ha isdeldelo nacab diida samaheenna nacabka igu wiirsadow nacabka igu soo hirtow nacabka igu teedsan nacabkaygu ladi waa iyo nacabku darbiyada ha jiiro waryaabyaabaney yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka la yaabo yaasiinka fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeenna ah, falanqaynta wararka waad kala socoteen idaacadda kulmiye ee muqdisho kulankan xiga nabadgelyo